bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamd وعlى آlih وصaxبه أجمaعين اllهma انfعna ma clمtna وعlimna ma ynfcuna وزidna cilmا qala الإmam أbوالxusein mسلم بن الحجاج بن mسلم الغushayriي naysaburi raximh الlه taعaalى xadaثna abu bkr بن abi shaybة في bab bayaan kowni nahyi can اlmunkari min aliimaan wa ana aliimaana yaziidu wayanqus wa ana alamra bilmacruufi wannahya can ilmunkari waajibaan <clears throat> mawaadiicdaas canaawiintaasaana munaasab u ah axaadiisan soo socota masalatu alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iimaankii bay ka mid yihiin kitaabu liimaan oo culummadu ahlusunna ay u qaybiyeen iimaanka inuu yahay qowl iyo camal fi ljawaarix iyo camalu lqalbi wa ictiqaadihi intaba iimaanku waa noqonayaa arkaanna waa leeyahay lix ah shucab iyo qaybo iyo farqo badanna waa leeyahay oo dhowr iyo toddobaatan ilaa dhowr iyo lixdan aan kusoo marray nabiga inuu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid a marka alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar masaladaasi alamru bilmacruuf wanaagga oo la ysfaro iyo samaha xumaanta iyo munkarka oo layska reebo waxay ka mid tahay xubnaha waaweyn ee shareecadan iyo diinta shacaa'irta iyo astaamaha waaweyn ee shareecadeenan iyo ummaddeennana waa ka mid waa sifo lagu garto qofka mu'minka ah in dadka macruufkana la faro munkarkana laga reebo waa sifaatka mu'miniinta ay leeyihiin wاlmu'minuuna wاlmu'minaat bacduhum awliyaau bacdin yaamuruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari wayuminuuna wayuqiimuuna الsalaaة wayutuuna الzakaat dadka mu'miniinta ee ragga iyo gabdhaha mu'minaadka ah awliye iyo naasiriin iyo gargaar iyo ehel bay isku yihiinoo macruufkay isfaraan iyo waxa wanaagsan munkarkana way iska reebaan marka waa sifo kamida marka muminka haddii qofka sifada uu ka tago in sifadii iimaankeed naqsi uu galay bay marka tusi oo uuna kaamil ahayn ama uu dhammaystireen ama uu dhaawac gaarayba iimaankiisii waxaa lagaga badbaadaa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar lacanad xag alla ka timaada oo ambiyada iyo rusushana lasoo mariyo ayaa looga badbaadaa waxaa ilaahay lacanaday yahuud iyo nasaara iyadoo lacanadaana loo soo mariyey calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam waxaa lagu lacanaday inay la imaadeen caasinimo iyo xadgudub markaasaa la fasiro waxaa la yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun wax xumaan oo munkaroo la samayn iskamayna reebi jirin baa la yidhi marka wax xun bay sameeyeen oo ficilkaas ka tegidda ah iyo inay amar bilmacruuf iyo nahyu can lmunkar ay la imaan waayeen bisa maa yafcaluun waay waxay sameeyeen waxa ugu xun weeyaan sifadan alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar waxaa weeyaan waa sifada lagu helo khayriyada in ummadaha kale laga khayr badnaado toddobaatan ummadood ee ummadda nebi maxamed ummaddii toddobaatanaad ku tahay innaga ummaddeennana ugu khayr badan waxyaalahan ku helana ilaahay qur-aanku ku sheegay uu ka mid yahay kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna biاllah ummadaad ka ummadaha ugu khayr badan tihiin oo macruufka waa isfartaan munkarkana waa iska reebtaan iimaankana waana naga helay baa layidhi marka ahamiyada gaarka ah ee dadka qaar laga yaabo inayna fahmin darteed baa waxaa loo soo hormariyey iimaankii baa waxaa laga hormariyey alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar baa laga hormariyey marka waa qodob aad iyo aad muhim u ah ummaddan halaag inuu ku dhaco iyo musiibo ku wada habsatana waxaa looga badbaadaya in la helo daa'ifa ama ummadda qaar ka mida oo fardulkifaayahaas u taagan leannuu sida xooga badan waa fardulkifaaya in dadka qaar laga helo xumaanta iyo munkarka reebo haddii laga wada aamusana waa lagu wada dambaabi dadka qaar haddii ay la helo oo xumaanta farika eh, reebi kara munkarka macruufkana fari kara wax ayaga aan ahayna aan lahaynina fardulcayn buuba ku noqon arrintaa marka haddii lala imaan waayo waxaa imaanaysaa musiibo guud oo ummadda ku wada habsata wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa fidno dadkii dembiga la yimid keli ah ayna maaragtay ku dhacaynin kabad iska ilaaliya buu ilah ilahi subxaanahu wa tacaala oo haddii uu bato khabudka iyo xumaanta hadday badato qofka wanaagsan iyo qofka xun labadaba way ku dhacaysaa wixii ka dhasha oo ciqaab ah waa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markuu la aadlaayay ummahaatulmuminiin mid ka kamid ahoo tiri anahliku wafiina saalixuun dadkii saalixiintahaayoo nugu dhex jira miyaan halaagsamaynaa nacam buu yidhi idaa kaura alkhabuth xumaantu hadday badato la reebi waayo macruufka uu kor mari waayo jahliga iyo waxa keena munkarkana lala dagaali waayo macrifada iyo aqoonka iftiinta ah ee qofka uu wanaagga iyo xumaanta ku kala gartana la faafin waayo dadkao dhan waa la halaagayaayoo halaag baa dhacaaya si looga badbaado marka waa in dadku ay u istaagaan wadiifadaasi ambiyada rasuulkeennana sala allahu calayh wasalam u ahayd shaqada iyo hawsha innagana dhaxalkiisii dadka lagu tilmaamay aan nahay waa in la helaa marka ummadda muslimka ah in xumaanta ayna indhaha ka laabanin qof walba iyo tabartiis maraatib baa jirta maraatibu taqyiirulmunkar la yidhaahdo oo xadiidka inoo imaan doona uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku qeexay ninkii gacanta ku zuulin kara wax ka ratimi oo dhibaataana aysa jirin iyo balaayo iyo mafsado ka weyna ka dhalanaynin ehelkiisa iyo gurigiisa iyo carruurtiisa mas uuliyaddii caamkeeda u hayay iyo tii khaaskeed xuduuddeeda hadduu tasarufo oo munkar uu arkayo gacantiisa ku zuuliyo dhibna ka dhacaynin waajib waxaa ku ah inuu gacantiisa ku zuuliyo kii carabkiisa ka zuulin kara inkiri karana waa inuu inkiro kii kalena qalbigiisa waa intuu ku inkiro xumaantaasna uu ka fogaada kana bari noqdo marka qof walba arrintaasi waa haysataa waana laga rabaa qof walbana inta uu garanaya tabartiisa ay tahay wey shardi ma aha inaad ka jawaabto masaa-isha ijtihaadka u baahan ee u baahan in la kala qeexo ee raasikiinta iyo culummaduun ay garanayaan taa kuma khasbanid laakiin salaad in laga tago inay tahay macsiya munkar ay tahay lagu naar galo kufri uu ku tilmaamay nabiga calayhi salaam qof kasta oo muslima waa garanaya marka salaaddii oo laga tago haddaad tira war salaadda ha ka tegin war kaale salaada tuko war adaankii baa dhacay meesha maxaa ku fadhiisiyey qof meel fadhiya salaadii oo lagu jiro ay arkaysaa inaad shib ka tiraahdo kana maro kana maro kana maro qofkii wuxuu u arkayaaba dembiba inuu ku jirinba oo arrintu caadi ay tahayba saas u arki laakiin ka u horreeya hadduu yidhahdo salaada u imow oo ka kale yidhaahdo asalaa ka kale u yidhahdo war salaada usoo dhaqaaq ka kale u yidhahdo war salaada maxaad meesha u fadhidaa marka qofkii meel u istaaga ma helayo wuxuu arkayaa inuu yahay tuka cambaar leh oo ummadoo dhanba ay inkirsan tahay waxa uu la yimidna uu yahay wax aan xabaarada iyo caqliga sax ku ahayn diinta iyo shareecaduna ka sii shayso ayuu arkaya shay kasta oo munkara haddii qof walbaba inta tabartiisa uu ka inkiro munkarka waa zuulayaa ugu yaraan waa qarsoomayaao wax lala dhundhuunto oo ceeba ayuu noqonaya marka jazaakum allahu khayran waad ogtihiin afar qoluu ilaahay ka soo reebay dadka insaanka dhammaantii marka laisku aruuriyey khasaarada kor ku dhacaysa ee ilaahay uu ku dhaartay inay khasaaro ku dhacay afar baa laga soo reebay afartaas waa mu'minka iimaanka laga helay iyo camal saalixa la raaciyey markaasaa camalkii saalixa ee caamka ahaa lilahmiya waxaa si gaara ah loogu cadfay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri alamru bilmacruuf wanahyu cala lmunkar weeyaan in xumaanta laiska reebo macruufka iyo wanaaggana laysfaro laguna sabro takaaliifta sharciga iyo waajibaadka shareecada iyo wixii kaaga imaanaya arrimahaasi ayaa lagu khatimay labaduna waxay soo gelayaan wa camilu saalixaad lilahamiya marka si gaara loogu sheegay arrimaha marka waa arrimaha muhimkaa ummadduna badbaadadeeda waxaa laga gartaa inta ducaaddu ay hadlayso oo shacabku uu yahay shacab muxaafida khayrka iyo wanaagga isku sheega xumaantana iska reeba yaa ajiyaasha iyo mustaqbalka ummadaha dhanka usoo kacaya iyo carruurta soo kacaysa halkaasaa laga fiiriyaa inay mustaqbal fiican usoo kacayo laakiin habacsanaan iyo xishood kii xumaa ah ee khawarka iyo cajiska iyo caqliyarida ah arrimaha haddii dadku isku wada raacaan oo loo arka inay ceeb tahay oo la yidhaahdo arrimaha dadka faraha la gelin arrintaas sax ma aha markaan dadka macruufkaa ah farro munkarkana ka reebno markaasaan ku rumaynaynaa qowluhu tacaala calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum naftiinna markaas macruufka aad farto munkarkan aad ka reebto adi laguguma khasbin qofka inuu ku raaco warkaada qaato kuma maarata taa waajibkaada ma aha laguna maayo qiyaamaha maxaad dadkii aad la hadlaysay ay ku raaci waayeen nabi buu nabigu sheegay calayhi salaam imaan doona sao wax rumeeyaba jirinba kuwaa laba la imaan doona kuwaa wax yaroo rahata la imaan doona waa nabi rasuula oo intaa dhawaaqayay oo awooddiisa intay ahayd aan waxbaba ka hagranin marka iimaanka iyo hidaayada allah iskale tawfiiqda laakiin dalaalada iyo irshaadka iyo hanuuninta xagga maarata waxsheegidda iyo wacyigelinta waa waajibka ummaddan qof kastana inta tabartii aqoontiisa ay tahay weeyaan ilaa nabiga uu u tanaasulay uu gaarsiiyey balliquu canii walow aaya aayad baa allah ka dhigee inta ogu yar qofka waa in wax la gaarhsiiya ummaddu ay dadka gaarhsiiyaan risaaladii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin walbaba uu isdhaafiyo qof kale uu gaarhsiiyo iimaanku waa ziyaada waana nusqaamaa amar bimacruuf nahy can lmunkarna waa waajib labaduba wujuub cayniya weeye iyo waa kifaaye baa laisku hayaa mooyeene waajibnimadiisa kifaayiga hadal kama taagna qala xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana wakic bn jarax bn malix الru'aasi can sufyaan الthawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawriy amiiru lmuminiina fi lxadiid xa waxadaanaa moxamed ibnu muhana alcanazi abu muusa azaman laqabkiisii wey xadaanaa moxamed ibnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj alwaasidi abu bisdaam kilaahumaa can qays binu muslim bay ka wariyeen can taariq bni shihaab wa hada xadiidu abi bakr abu bakr xadiidkiisii weeye xagga lafdiga waa caadadii uu yaqaanay muslim ku naqaanay inuu taxari iyo ixtiyaad iyo taxadar badan sameeyo bimuraacati alfaadi ruwaad alfaada ruwaada siiqal adaha inuu nin walba lafdiga uu kaga wariyo uu sheego wahada xadiidu abibakr buu yiri kuwa kalena kuwa kale xadiidkan mid lamida xagga macnaha qaala wawalu man bada'a bilkhudba abi saciid alkhudri wuxuu leeyahay daariq ibnu shihaab hadalka wata awal man qofka ugu horreeyey oo badaa bilaaba bilkhudbati in la khudbeeyo yoomal ciidi maalin ciida qabla salaati salaadii oon la tukanin marwaanu marwaan buu ahaa marwan ibn اxakam alamawi ciidda ciidulfidriga iyo adxada sunada nabiga iyo hadigiisa waxaa weeye in takbiirta la qaado markii dadku isku imaadaanna salaada loo istaago xataa qumuu ila salaad iyo muxuu ahaa asalaatu jaamica iyo aadaan iyo waxaasoo dhan laga hormarin maayo iska dhaaf kale oo khudba iskaba dhaafe leanna waxaa soo aroortay nabiga calayh salaam markuu salaadii laga hadlaayey salaaddii buu tukay min gayri aadaanin walaa iqaamatin walaa shay walaa shay baa lagu daray shayna waa nakira fi siyaaqi nafyi marka tufiid lcumuum wax laga hormarin ma jirto marka istawuudi salaada lagu geli jiray waxaan ahayn marwan baa marka wuxuu sameeyey nimanka bani umayo la yidhaahdo waxay bilaabeen inay khudbadii hormariyaan oo salaadii ciiddii dib loo dhigo arrintaasna waxaa ku xumbaartay umare iyo rag waxay ahaayeen muluug ah oo boqortooye ah oo aan ku soconin marka horeba beeca iyo calaa minhaaji nubuwa iyo khilaafadii nubuwada kumayna soconin waxaa bilowday mulkun caduud baa bilowday boqortooyaa bilaabatay ilmaha ilmaha qof ilmihiisa uu sii dardaarmo oo hebel la dhaho marka calaa kulli xaal saxaabadii iyo qiimaha badneedna waktigooda waa sii gabaabsiyey taabiciin bay noqdeen iyo taabicu taabiciin iyo wixii ka dambeeyey marka mar walbana zaman walbana wixii kuwa ka dambeeyaa sii daciifsan oo kasii shar badan buu nabigu alayh salaam ku tilmaamay ilaa yowmina hada laga gaaro ayagaa wax laga sheegaya waxay ahaayeen raggii futuuxaadka lahaa ee diinta faafiyey ee cadow hortaagnaa ee shareecada cilman wajihaadan wa difaacan intaba kor u qaaday bay ahaayeen laakiin haddana wax badan oo waxaa lagu sheeg sheegay sidii calaa minhaaji nabuwa nabiga alay slam xilligiisii manhajkiisii ka khilaafsan ay kamid tahay in salaadii ciiddii ee la rabay lagu bilowdo <clears throat> laga hormariyo khudbo <clears throat> taasna waxaa weeyaan dadkii bay ka sheegteen oo dadkii baa ka kala dareerayeen haddii intii salaada la tukada ay khudbo u istaagaan dadka ka kala dareeri dadkuse salaada way sugayaan marka khudba intay bilaabaan oo khudbeeyaan oo dadku ku khasban yihiin ku raba iyo ku arabeen mucaarad iyo muxaafadba inuu dhagaysto salaadda la sugiye marka dantay rabaan ka fushadaan yaa salaadda loo istaagi jiray taasaa ku xumbaartay fa qaama ilayhi rajulu nin baa xaggiisa u kacay markuu khudbadii iyo mimbarka ku dhaqaaqay marwaan fa qaala wuxuu yidhi asalaatu salaadu qabla alkhudba khudbada horteeda weeye salaaddaa horraysa salaadda nagede mimbarkaa kusii soconina fa qaala wuxuu yidhi marwaan qaturika waa laga tegay maa hunaalika halkaas wixii ahaa waa laga tegey yacnii in salaada la hormariyo khudbadana la dib dhigo arrinkaa hadda waan ka waa laga tegey oo dadkii laftirkiisa inay dhegaystaan khudbadii salaaddii haddii la tujiyo ay dhegaystaan ayaguna waa laga tegey arrimahaasaa marka culays nagu hayo waxaan rabnaa inaan dadka khudbada u akrina kadib deena salaadda aan tujino qaturika maa hunaalik fa qaala abu saciid baa wuxuu yidhi waa fiirinaya abu saciid waa saxaabi jaliila amaa haadaa buu yidhi ninkan ninkii madaxdahaa ee dhiisiga ka ahaa magaaladan madiina marwaan ayuu la hadlo oo ku dhiiraday kelimada xaqa ah oo qofka suldaanka ee madaxda ee jaa'irka ah aadan ka gabinin ayaana ugu maaragtay sarraysay jihaadku nabigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi amaa haadaa midkan faqad qadaa waa gutay maa calayhi wixii korkiisa ahaa adiga waajibkaadi wuxuu ahaa inaad caddayso sunnada iyo shareecada wuu gutay laakiin lagama qaadanin samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlay buu yidhi oo yaquulu le man raa ninkii arko minkum idinka nagamida muslimiinta munkaran munkar buu arkay munkarka ama ha yaraado ama ha weynaado ama ficilaada ama qowl ha ahaado wuxuu ahaadaba munkar man waa nakira fi siyaaqi shardi waaye munkaran qofkii munkar arkaa falyuqayirhu ha zuuriyo biyadii gacantiisa waa hadduu awood uleeyahay hadi caruurtaada miyaadan ka adkeen oo xaaskaada aadan ka adkeen oo dadkaad madaxda u tahay mas-uulka u tahay aadan qaraar iyo go-aamo ka gaari karin oo wixii munkarahoo jira awoodba hadduu ilaahay ku siiyey aadan xuli karin oo qufuri karin ya oo shareecada aan ku bannaaneen ummaddan aad maaragtay diintooda in lagu dhawro ay tahay laguna ogol yahay nidaam ahaan wax kuu diidi uusan jirin wax kuu diidi ma uusan jirin fain lam yastadix hadduuna karaynin fa carabkiis carabka ka hadal oo xumaanta sheeg oo macruufka iyo wanaagga sheeg fa lam yastadac hadduu ka biqalbi qalbigiisa qalbiga ha ka kohda markaas hadduuna afka ka hadli karin oo hadduu hadlo uu ka yaabo afkaba in la goosto ama la xiro ama dhibaato loo geysto qalbiga ha ka inkiruya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahaa maraatib taqyiirulmunkar saddexdaa martaba ee kale korraysa wey wadalika in qalbiga aad ka kohoto adcafu liimaani ee adcafu hamaraat liimaan iimaanku wuxuu leeyahay hamaraat iimaanku wuxuu leeyahay wax midho ah oo calaamo ah oo ka soo baxa qofka mu'minka ah waana kala xoog badan yihiin qofka iimaankiisa waxa amara ee midha uu keenayo waa kala xoog badan yihiin ninka gacanta ku zuuliyey iimaankiisa soo maarta xoogiisa ka afkiisa aan ka gaabsanin aan ka cabsanin asaguna waa sii xoog badan yahay midka qalbigu ka kohoday naftiisana la cararay oo meesha iskaga tegay ka asagaa adcaful iimaan baa lagu tilmaamayoo iimaankiisii waxtarkiisii intaasaa oogu yar inuu iimaankiisa wax u taro intaas ugoysay imaankiisi inuu qalbiga ka kohdo imaankiisi ugoyso tabartiisa halkaas gaarsisantahay wey intaasa laga wadaa qala xadaana abu kulayb maxamed bn lcala alhmadani qala xadaana abu mucaawiya maxamed bn khazim qala xadaana acmas sulayman ibn mhraan an ismaaciil bn raja an abihi abihi raja can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala wa qays bn muslim isaguna can daariq bn shihaab buu ka wariyey can abi saciidin alkhudriyi buu kasii wariyey oo marka waxaa weeye abi saciid daariq iyo raja labadaasa ka warinaya fii qisati marwaan marwaan qisadiisii hadda aan soo marray bay isku raaceen wa xadiii abi saciidin xadiidka abi saciid can inabi uu ka wariyey sal slam bimili xadiidi shucbata wa sufyaan riwaayadan hadda abi saciid alkhudri ay ka warinayaan taariq ibnu shihaab iyo raja iyo ay ka warinayaan waxaa weye mila xadiidi shucbata wa sufyaan shucbe iyo sufyaan sufyaan sanadka hore xaada ku xiga iyo iska dambe ee shucbe kilaahumaa can qays bin muslim bay ka wariyeen qays ibnu muslimna daariq ibnu shihaab buu ka wariyey daariq ibnu shihaab marka qayskaasaa ah xadiidkan hadda midaar u ah kaasaa ah midaar u ah oo iskugu imaanayaan can qays ibnu muslim bimili xadiidi shucbata wa sufyaan qaala xadaanii camru naaqid camr bnu bukayr wa abu bnu nadr wa cabdu bnu xumaydin wa lafdu licabdin qaaluu waxay dhaheen xadaanaa yacquub yacquub bn ibraahim ibnu sacdin الzuhriy qaala xadaanii abi aabbahay baa ii warramay buu yidhi can saalix ibnu kaysaan buu ka warramay can alxaari buu ka warramay waa inoo imaan doona xaarikaasi alxaari ibnu fudayl alxaari ibnu fudayl alansaari can jacfari buu ka warramay jacfar ibnu cabdillaahi ibnu alxakam can cabdiraxmaan ibni miswarin can abi raaficin mawla rasuulillaah radia allaahu canhu magaciisa waa isku khilaafay qiila aslam wa qiila kayra dalik aslam can cabdillahi bni mascuud alhudani marka waa saxaabi can saxaabi isagoo bilaa waasida kaga warina waad arki ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi maa min nabiyin nebi ma jiro bacaahu allahu ilaahay uu soo diray fii ummatin ummadna uu usoo diray gudaheed qablii aniga iga horreeyey nabi ummadihii iga horreeyey o ilahay ummadu u diray ma jirto ilaa kaana lahu wuxuu lahaa nabi kasta min ummatii ummaddiisa xaggahooda xawaariyuuna dad u khaas ah wa asxaabun dad asxaabtiisa ahoo asaga gaar u ahoo garab u ahoo gaashaan u ah ayuu lahaa jiri dadkaa badan nabi walbaba wuxuu ogaan jiray dad oga dhow oga dhow oo khullas ah oo la yidhahdo xawaariyuun la yidhaahdo gaar bay ogsay ugu dhow yihiin waa dad u khaas ah sirtiisa iyo arrimaha uu sheego wax la diyaariyo wax la ogaado meesha loo diraayana uu kala tashaday wax la qabanayana uu kala tashado ka abibakar wa cumar wa cuhmaan wa cali khulafaa rashidiin waa kamid a ah waxaa kamid a dadku si gaara ah nabigu u sheegay wa xawaariyii azubayr buu nabiga alayh salam zubayr bin alcawaam nabi walba xawaari buu leeyahay xawaarigayga khaaska waxaa kamida zuweyr baa kamida iyo asxaab gaara buu lahaa nabi walbaba yaakuduuna waxay qaataan waxay qaadanayaan dadka gaarka ah, bisunnatii nabigaa sunadiisii qaadayaan wax allaala wixii ama ficil ama qowl ama uu amro ayay si dhaba u qaadayaan wayaqtaduuna way ku dayanayaan biamrihi amarkiisiiba ku dayaan intay dhaqan geliyaan ayay dadku haddana gaadhsiinayaan oo fulinayaan abubakar markuu islaamay meeqo qof oo saxaabada kamida ah gacantiisa kusoo islaantay khulafaa casharatu mubashiriin fi ljana in badan oo kamida ayaa gacanta cuhmaan binu cafaan baaba kamida radia allahu canhu wa ardaa gacanta abubakar bu kusoo islaamay dadkaasaa kamida khaaska ah uma inahaa qise inahaa qise iyo shaaniye takhlufu waxaa dib mari doonto min bacdihim dadkaa qiimaha badan ee ambiyada asxaabta u ahaa waxaa ka dambeyn doonaa khuluufun dad xunxun fakhalafa min bacdihim khalfun oo kale wey dad xunxun oon qiimo badnayn oo shahawaadka iska raaca oo salaadaha dayaca quraha ilaah ku tilmaamay subxana wa yaquuluuna waxay ku hadlayaan maa laa yafcaluuna waxayna samaynaynin ayay ku hadlayaan oo tadbiiqii iyo camalfalkii shareecada shaqo kuma laha wayafcaluuna waxay samayn dhinaca kale maa laa yu'maruun waxaan la amrin waxaan loo dirsanana farahii la geli wixii loo dirsadayna way ka tegayaan waxay ku hadlayaan iyo ficilkoodana isma waafaqsana faman jaahadahum dad noocaasoo kala imaan doona waa dadkii madaxda ahaa nabiga uu ku tilmaamay uu yidhi tacrifuhum wa tunkiruhum marra waad waad aqoonsan oo shay wanaagaad ku arki marra shay xumaan iyo munkar oo shareecadaba khilaafsan bay ku dhexdhacayaan faman jaahadahum biyadihi qofka gacantiisa kula jihaada fahuwa huwa mumin mumin wey yacni munkarka gacanta ku zuuliya waman jaahadahum bilisaanihi carabkiisa qofka kula jihaado xumaanta adkiisa ku inkirana fahuwa huwa mumin mumin wey waman jaahadahum qofkii ku jihaada biqalbihi qalbigiisa mujaahadatu nafsi naftiisu wuxuu la yimi intii tabarta ahayd qalbiga buu ku inkiray fa huwa muuminu muumin weeyaan walaysa ma ahaanin wara'a dalika qalbiga in laga kohdo wax ka dambeeya min aliimaani iimaan ma jiro xabatu khardalin xabad sagarxuud ah xabatu khardal baasha sagarxuudda la yidhaaho waa midho yaryar oo sida xabad sawdada oo kale oo aad u yaryar wey xabatu khardal intaa in leegoo iimaana kuma jiro markii qalbi la joogo wax ka dambeeya iimaana meeshaa kuma sii jiro oo haddaad af gacanta kaku zuulin weyday oo afkii aad hagratood ku hadli weyday oo qalbigiina aad ku inkiri weyday raalli baad ku tahay baad soo baxaysa marka inaad raalli ka tahay ku qoslayso u sacbinayso jeceshahay baa ka dhalanaysa marka iyada taasaa ka dhalanaysa qaala aburaafic baa wuxuu yidhi markaa laakiin masaladan waman jaahadahum biyaddi dadka madaxda ah ee xumaanta iyo munkarka iyo macaasida sameeya ilaa la arko kufran bawaaxan gaalnimo cad cindakum min allaahi fiihi burhaan ilaahay agtiisa xujo aad ku haysataan oad ka helaysaan kufriyihii gaalnimadiisa ayuu nabiga alay salaam wuxuu yidhi la dagaalimaysaan ma la dagaalanaa bay dheheen dadka noocaasee sheegaysa nabi allow ee macruufkiia ka leexa munkarkiina dabaalanaya ee madaxda ah ma la dagaalana maya buu yidhi maa aqaamuu fiikum salaa intay salaada tukanayaan xataa taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan ilaahay agtiisa xujo cad inaad u haysataan in kufri aan taawiil iyo qiil midna aan lahayn inuu ku dhacay mooyaene halkaa ilaa uu gaaro taas markay dhacdo see la yeelayaa taa markay dhacdana waxaa lo gelinayaa qawaaciddii caamkeedii maqaasidii shareecada imaanaysa shareecadeenoo dhanba waxay ku wareegtaa laba qaacido oo la yidhaahdo dar'u lmafaasidi wa jalbu lmasaalix in wixii mafsado keenayo mar walbaba laga hortago wixii maslaxaana la soo jiido hadday labadoodaasi ay isku dhacaanna dar'u lmafaasidi muqadamun min jalbi lmasaalix masaafisida laga hortago ayaa laga hormarin maslaxada inaad soo jiito oo haddii munkarkan aad zuulinayso maslaxada aad raadinayso ay ka dhalanayso munkar ka weyn oo madaxo waaba ku jajabin karaaba hilfuubuu kuu qaadi karaa waa ku aamusiin karaa dhibaatuu kuu geysan karaa burbur baa ka imaan karaa marka ayadaa ah waxaa weeyaan zuulintiisaasi ama la dagaalankiisaasi ma bannaana in lagala dagaalo ma banaana dhibaato ka weynba hadday dhalanayso dhibaato ka weynba hadday dhalan mana badnaa in intii dad madaxa ah oo islaam ah oo muslim sheeganaya laakiin dunuub iyo macaasi la yimid intii kacdoon lagu sameeyo o laga hortegay laga bilaabo waqtigii saxaabada ayba noolaayeen ee banu umaya iyo xajaaj binu yuusufi ay joogeen ilaa yowmina haada ma badna in intii kacdoon la sameeyey dad madax ah oo islaam sheeganaya lagu qaaday guul laga gaadhay ma badna ma badna mafsadada ka dhalan iyo burburka ka dhalan iyo gumaadka ka dhalan baa ka badan saas darteed marka alamru bilmacruuf wanahyi calmunkar waxaa loo tanaasulaya qowl in lagu zuuliyo macruufka la faro <clears throat> munkarka laga reebo la naseexeeyo si maaratay maslaxa iyo xikmad ay ku jirta loo hadlo wixii markaasi danta ay ku jirtana lagu dhaqmo waxaa weeyaan fataquu llaha ma stadactum shareecadana waxay leedahay xaaladahaas maraatibta iyo qanawaadka iyo waddooyinka la maro ayay leedahay in marka mawaasiin la sameeyo adilada lasla fiiriyo arrintaa arrin magamaarmaan wey wailaa waxaa dhacaysa inaad hal dhinaco ka fiiriso oo dhinaca ayadaa deen hadhow aad iskaga tuurto dhib ka weynna meesha uu ka dhacdo wa huwa alwaaqic sida jirta ee waaqica meelo badan ka jirta caalam caalamulislaamina waa sidaa iyada meeqa wadaba burburay markii laisku taagay rag dhawaaqiid ahaa oo dhib badnaa oo mujrimiin ahaa oy deen wax allaala wixii kimikaaliyo hub ay haysteen wadda ku baabiiyeen ilaa yoomin hada waad arkaysa wax ka dhacaya suuriya qaala abu aburaafic aburaafic wuxuu yidhi faxadatuhu waxaan u sheegay xadiidkani cabdallaahi ibnu cumara cabdullahi bn cumar baan u sheegay bu xadiidkan abu raafic cabdullahi bn mascuud uu ka warinaya yacuuduhu cafwan fa ankarahu calaya waa igu inkiray xadiidka markaan u sheego waaba igu inkirayba wuxuu yidhi xadidkaa wax jira maaan umalaynaya faqadima ibn mascuud wixii arrinta ay taagan tahay cabdullahi bn mascuud baa soo galay fanazla wuxuu degay biqanaat meeshuu soo galay waa xaggay waa madiina cabdullahi ibn mascuud oo kuufi ahaa madiinuu yimid qanaat waa tog mara madiine mara fii saxiixi albukhaari waxaa ku sugan markuu nabiga roob doonay oo gacmaha kor u taagay ninkii caraabigaha uu yihi roob ilaahay noo weydii istisqihii nabiga u bilaabay markiiba waa kii asagoo mimbarka saaran roobkii soo daatay toddoba beri buu roobkii socday ka sabti ka sabti ama ka jumco ka jumco markaas wuxuu leeyahay saxaabigii warina xadiidka anas wasaala alwaadi qanaat shahra togii qanaat bil buu qulqulayay bu bil kaamil ayuu soconayay markuu roobkii istaagay bil buu iska socdo yaaxeyntiisii iyo dhiijaantiisii biyihiisa iska qulqulayeen marka qanaat wuxuu ku yaallaa madiina munawara waadi weyn oo waxaa jirta madiine mara oo soo mara xagga iyo dilxulayfe ka yimaado la yihahdo waad lcaqiiq alwaad lmubaarakna hadda reer madiina way dhahaan waadiga asaga ah iyo waadigan qanaat labadaas oo xagga uxud ah yaa waxay iskaga shubayaan meesha uxud gadaasheeda ah dooxa la yidhaahdo mxuu ahaa mxuu ahaa daaxadii magaceedii aaba aaba alghaaba soo ma garanaysaan xadiidkii nabiga alay salaam markii laga hadlaayey maxaa mimbarka nabiga laga sameeyey sahl bnu sacdin saacidi muxuu yidhi min darfaai haaba min darfaai haaba haabadu meesha kaynta la yihahda marka meesha heebaa la yihahdaayo waa meeshii xoolaha ali eh, cumar radi allahu canhu marka dambe ximaha uu ku sameeyey zakada iyo xoolaha lagasoo lagu aruurin jiray ashaahid waxaa weeyaan qanaat fanazla ibnu mascuud oo soo imaaday madiina wuxuu degay biqanaat buu degay qanaat fastatbacanii waxaa iga raacis dalbay ilayhi in cabdullaahi ibnu mascuud aan soo booqanno cabdullaahi bnu cumar baa iga dalbay yacuudu inuu soo soo booqnay cabdullahi bnu cumarkii xadiidkii aan u sheegay igu inkiray xadiidkan cabdullahi ibnu mascuud ka sheegay cabdullaahi bnu cumarkii igu inkiray baa ilaahay wuxuu qoray ibn mascuudkii laftirkiisii aan ka wariyey oo socday intuu soo degay madiina in cabdullaahi bnu cumarkii inkiray uu yidhi kaale i raaca soo booqday yacuudu istatbacanii ilayhi cabdullaahi bnu cumar baa iga dalbay inaan raaco yacuudu inuu booqdo fanalaqtu macahu waan raacay falamaa jalasnaa markaan la fadhiisanay ibnu mascuud sa'altu waxaan weydiiyey waa fursad ilene ibnu mascuud baan waxaan weydiiyey can hada alxadiidi xadiidkan asaga ahee ibnu cumar uu inkiray faxadaaniihi wuxuu igu warramay kamaa sidii xadatu aan oogu sheegay ibnu cumara cabdullahi bin cumar saan ugu sheega uu inkiray tabtibuu igu sheegay buyudi saasay ahaan jireen saxaabada iyo salafu lumma xifdiga iyo diqada iyo ilaalinta qowlka nabiga sala allahu aleyh waali wasalam isaguna adkayso wuxuu lahaa un inuu wax xoojisto buu rabay qaala saalix wuxuu yidhi saalix binu kaysaan weeyaane waqad tuxudita fiiri waqad tuxudita waxaaba laga wariyaa binaxwi dalika xadiidka wax lamida can abiraafic baa laga wariyaa can abiraafic haddaba soo lagama warin so haddaba abiraafic kuma jiro can mascuud ma aheen ma aha midaas kama wada muslim wuxuu ka wadaa saalix bnu kaysaan waqad tuxudita binaxwi dalik xadiidka wax lamida hadda min riwaayati abi raaficin can cabdillahi bni mascuud wey oo nabiga iyo cabdulahi iyo abu raafic waxaa udhexeeya cabdullahi bn mascuud baa udhexeeya biwaasidu kaga qaadaya markaasu wuxuu leey waqad tuxudita waxaa kaloo la wariyey binaxwi dalika xadiidka waxa lamida ah, can abi raaficin can inabiyi sala allahu alay wasalam bilaa waasida saas wey macnaha isagoo wax waasida udhexeeya nabiga toos isagoo uga wariyay waa la sheegay abu raafic liannahu abu raafic waa saxaabi weeyaan marka inay mara naazil mara caali ay wax ku warin jireen wey waxadaaniihi abu bakr bnu isxaaq bnu muxamedin qaala ahbaranaa ibna abi maryam ibna abi maryamkaa saciid baa la dhahay saciid ibnu xakam saciid ibnu xakam ibn abi maryam qaala wuxuu yihi xadaanaa cabdulcaziiz bnu muxamedin daarawardi qaala ahbaranii alxaari bnu lfudayl alkhaطbi alxaarikaan soo marray wadaaytu can jacfar bn cabdillaahi bn اlxakam can cabdiraxmaan bn miswar bn makrama can abi raafic mawla nabiy sala allah aleyh wasalam ahaa can cabdillahi bin mascuud buu ka wariyey radi allahu canhum ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala nabigu inuu yihi maa kaana min nabiyi nabi ma jirin ilaa waqad kaana lahu waxaa u sugnaa xawaariyuun dad asaga u khaas ah oo asraarta iyo arrimaha gaarka uu kala tashado oo umuurihiisana si gaara kaliya laab leh u fuliya yahtaduuna hanuuniya bihadyihi yahtaduuna iyagana hanuunsan bihadyi hadyigiisa nabigaasay qaataan oy ku hanuunaan oo allaalo wixii nabiga kasoo fulay oo dhan iyo intay qaataan bay haddana jidkii la rabay marayaan wayastamnuuna waxay ka sunna dhigtaan oo ka dariiq dhigtaan bisunnatii dariiqadiisa iyo waddadiisa mila xadiidi saalix buu sheegay waxaa mila xadiidi saalix lagu leeyahay waa cabdulcasiis liannahu saalix ibnu kaysaan waa kii ka warinaya alxaaris binu fudayl riwaayadaa hore alxaaris binu fudayl hadduu ka wariyey hadda ayaa ka warinaya cabdulcasiis binu moxamed baa ka warinaya marka waxaa weeyaan cabdulcasiis binu maxamed wuxuu sheegay mila xadiidi saalix buu sheegay walam yadkur ma sheegin cabdilcasiis binu moxamed quduumi ibni mascuud ibnu mascuud baa soo galo qanaad soo degay waijtimaaca ibnu cumara cabdullahi ibnu cumar inuu la kulmay macahu ibnu mascuud meeshaa kula kulmay abu raafic israaceen intaa waxaan sheegin ninka la yidhaha cabdilcasiis ibnu moxamed yaa sheegay qofka sheegay waa kuwa marka hadduuna cabdilcasiis sheegin kee sheegay saalix ibnu kaysaan min riwaayati can alxaarith ibni fudayl alkhadami ha marka waxaa wey waa ziyaaratu hiqa waxay dhahaan intan ziyaadada ah inuu qisadaasi ay uu istihbaat sameeyey aburaafic uu sugtay oo cabdullahi bin mascuud iskula tegey waxaasoo dhan waxaa weye ziyaado uu wata cabdilcasiis bin maxamed wahuwa hiqa ziyaadatu hiqa maqbuulay dhahaan culimmadu kol haddayna ziyaadadu aynan wax la yidhahda mukhaalafo aynan lahayn oo ay tahay inu ziyaado wax adkaynaysa wax xoojinaysa wax caddaynaysa waa la aqbali baabu tafaadili ahli liimaan dadka iimaanka ehelka u ah waa kala fadli badan yihiin fiihi fi liimaani bay ku kala fadli badan yihiin iimaanka lagu kala fadli badan yihin soo maarti iimaankuna waa maa waqara fi lqalbi wax qalbiga dego wey acmaashuna ay u rumayso sidaasuu xasanubisri ku magacaabay aliimaanu laysa bitaxali walaa bitamani walakinahu maa waqara fi lqalbi wasadaqathu lacmaal tafaadul acmaa ahli liimaan fiihi iimaankay ku kala fadli badan yihiin iimaankii abubakar iyo iimaan afraad min almuslimiin ka mid ah isku mid ma aha abubakar radi allahu canhu waa ka yaqiin badnaa waa ka iimaan badnaa waa ka xoog badnaa iimaankiisa salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii intaba saxaabada way la samayn jireen laakiin qalbigiisa wax degay ayaa jira abubakar radia allahu canhu wa ardaa oo yaqiin oo iimaanah wa rujxaani ahlilyamani reer yamaneedna inay raajixsan yihiin oy ka badan yihiin oo ka xoog badan yihiin fiihi fil iimaani ay ku raajixsan yihiin markii qabiil qabiil iyo waddan waddan la dhaho reer yamaneed baa iimaanka ugu raajixsan ayaga oo markaa qalbi jiraac iyo deganaan iyo xasilooni iyo inay xaqa qaataan oy aqbalaan biduuni dagaal iyo dhibaato la'aan intaasoo dhanba markii laga hadlaayo iimaanka yman xaggeeda ayuu u raajixsan yahay ku xoog badan yahay qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana abu usama xamaad xaw xaddaana ibnu numayr maxamed bin cabdillahi bni numayrin qaala xaddaana abi xaw xaddaana abu kurayb maxamed bn calaa bn alhamadani qaala xaddaana ibnu idriis cabdullaahi ibnu idriis alawdi kulluhum dhammaantood can ismaaciil bin abi khaalid xa waxaddaana yaxya bnu xabiib alxaariثi walafdu lah qaala xadaana muctamar ibnu sulayman ibnu darkhan ataymi an ismaaciil qaala wuxuu yihi samictu qaysan baan maqlay qays ibnu xasm yarwi isagoo ka warinaya can abi mascuud buu ka warinaya abi mascuud iyo ibnu mascuud way kala yihiin abi mascuud waa cuqba bnu caamir albadri ibnu mascuudna waa cabdullaahi ibnu mascuud alhudali meelaha qaar waad arkaysaa oo laisku khaldo oo xataa riwaayooyinka ama nuqaasha culummada ay iskaga yar uu dhacaa can abi mascuudin cuqba bnu caamir qaala wuxuu yidhi ashaara nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa wuxuu ishaaray farta ku fiiqay biyadi gacantiisa naxw alyaman xaggaa yaman buu nabiga farta kufiiqay gacanta ku fiiqay faqaala wuxuu yidhi alaa hooyay baraaruge tambiih waay ina aliimaana iimaanku haahunaa xaggaasuu jiraa wa ina alqaswata adeega iyo waqilada alquluub qaswada xagga carabka iyo qilada alquluub qalbi angegnaantu fi kuwaas fadaadiinta ah ayuu ahaaday fi lfadaadiin fi raaficiina biaswaatihim kuwa qiylada badane cinda usuuli adnaabi libili geela seentiisa uun haysta ee geela daba qaylyaya kuwaasuu qalbi adeeg iyo af adeegba u yaallaa kuwaasaa iskale xayu meel bay degaan yadlacu ka dhasho kasoo dhalanayo qarnaha shaydaan shaydaanka labadiisa gees fii rabiicata rabiica iyo wa mudara labadaas si gaara weliba rabiica iyo mudar labadaa qabiil oo qabaaisha waaweyneed bay kamid ahaayeen shirkiga gaalnimadana ku dambeeyey gaar ahaan mudar reer mudar kufriga ku dambeeyey marka mudar oo idinla ma aha saxaabo badan nabigeenna baa mudari ah sala allah alay ali wasalam ee waxa weeyaan qabiilkaasaa laga hadlay iyo degaankaas markii diintii la faafinayey qabaaishu way kala fiicnaadeen kuwaa iska islaamay wixii oon dagaalba dhicinba oo waxba dhibaato aana dhicin qaar ba intii uun qaar ayaa kamida islaameen oo u tageen oo dheheen war diinta qaata iska soo xarooday a ah, kuwa way ammaanaayeen kifaar baa kamid ahaa aslam baa kamid ahaa kifaarun kafara allahu laha wa aslamu saalamaha allah waa u duceeyey reer qabiil dhan buu duceeyey kuwana kuwa dhibo badan bay ahaayeen cusaye iyo banulaxyaan iyo mudarkan iyo ayaguna way dhib badnaayeen marka meeshaa qabiilkaa dega yaa u daran buyu nabiga alayh isalaatu wasalaam dhulkaa marka najdi ilaa ciraaq caradaasay degi jireen riwaayooyinka qaarna way ishaareen qarnaha shaydaan dee kufriga shaydaanku meeshaasu jiraa marka kufri jira iyo meeshii bidca jirto iyo muxuu ahaa mukhaalafatu sharci hadday noqoto khawaarijtii raafidadii shiicadii murji'adii qadiriyadii jamiica alfiraq intooda badan halkaasi ka imaadeen meeshaas ka soo baxeen ah. qala xadaana abu rabiic الzahrani anbana xamaad ibnu zaydin qala xadaana ayub bn abi tamima qala xadaana muxamadu ibnu sirin way hadduu hureyre ka wariyey can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi jaa ahlulyman reer yaman baa yimid hum reer yamadna reer yamaneedna wayna imaadeene araqu af'idatan waa dadka ugu qalbi jilcisan lqalbi qofka hadduu ku dhaco oo qur-aan una saameynaynin oo xadiid saameynaynin oo aakharo haddii looga sheekaysa saamayn ku yeelanaynin waxyaalaha ila laga magangalo weyaan waa abcad lquluubi can illahi cinda allahi alqalb alqaasi quluubta ilahay agtiisa ugu fog waa qalbiga angayana waxbaba una duxaynin kheer ba qaadanaynin kuwan waxaa lagu tilmaamay inay qalbi jilicsan yihiin aliimaanu iimaanku yamaanin buu nabiga alayh isalaatu wasalaam nin abu shah la yidhaahdo nabiga alayh salaam intuu axaadiis badan sheegay yuu meelu ka qabsada waaye xoogo maskaxda madaxa wax ka gaaray uktubuu lii yaa rasuul allah inuu wax dhaafo ma rabo ii qora ee nabi alla halii qoro uktubuu lii abi shah buu yidhi aliimaanu yamaani iimaanku yamaanin yaman baa loo nisbeeyey waxaa laga hadlayaa way u sahlan yihiin iyo iimaanka qaadashadiisa qalbigoodana waa u jilicsan yahay wlfiqu fiqiga iyo fahamka shareecaduna yamaan yaman baa loo nisbay walxikmatu xikmaduna yamaaniyatun yamaaniya wey xikmada alisaabatu cala alxaqi xaq oo la asiibo yamaaniyatun wey waa la ammaanay nimanka ayagaa culimmada qaar baa waxay leeyihiin yamanta la sheegi waa makiya iyo madiina dadkii deganaa ee islaamnimadu ay ka bilaabatay ee shucaaca iyo shareecadu ay ka faafatay hadalka markuu nabigu lahaana tabuuq buu joogay tabog markuu joogo oo farta soo fiiqaaya nabiga calayhi salaam xaggan yaman gacantiisa usoo fiiqaayay gacantiisaasi yaman baa waxay ku taalay bayna tabuuka wa bayna ardilxijaaz oo gacanta uu yaman usii marinaayo waxay sii aadsan sii aadaysaa makiya madiina iyo xijaaz bay kusii socotaa yaman baa dhexda deganeed mooyane xogo waxaa ku sugan rakaake iyo nooc takallufa ku sugan qaarkoodna waxay dhaheen yama yamaantan la sheegi waa nimankii reer madiine ahaa ee aws iyo khasraj ahaa ee banu qayla la dhihi jiray asalkooda yaman bay ka soo jeedeenoo xilli yamantu ay dhibaato gaadhay oo daadkii jaaruf iyo seylulcarim ku fatahay kala cararkii carareen beerahooda ay baaba-een dadkii meeshaa galay bay ahayeen qaar rashaan bay galeen qaarna waxay aadeen xaggaa iyo madiina qaar maka waa imaaday oo jurham markaa halkaasna kuwaa ka riday laakiin waxaa diidaya jaaa ahluyaman madiina u jira reer yaman baa ini imaanayu nabiga alay slam leeyahy dad imaanayo oo yaman ka imaanayo ka hadlayay rasuulka sala allah alay ali wasalam niman wanaagsan oo badan baana ka imaaday oo xataa qaarkood taabiciin uu ku tilmaamay nabigu inay yihiin khayru taabiciin yuu ahaa ninka uku tilmaamay khayru taabiciin uways uwaysulqarni waa kiu nabigu yihi ninkii gaadha isagoon kala reebin saxaabada khulafaa urashidiin ninkii ninkaa la kulma ilaahay haka maaratay ha u baryo ilaahay noo bari dhaho oo haka ducaysto ka ducaysta cumar baa yii radia allahu canhu yaa helay abu muslim alkhawlaani baa kamid a ah. abu muslim alkhawlaani caayidullah xadaana maxamed bn muhana alcanasi qaal xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim xaw xadaanii camru naaqidin qaal xadaana isxaaq bn yuusuf alazraq kilaahuma can ibni cawn ibn cawn cabdullahi ibn cawn baa la dhahaa ibnu ardaban can muamed marka abu cawaana iyo abi cawn iyo ibnu cawn iyo iskula dhow yihiin can muxamed ibn siriin can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yihi bimili xadika wax lamida mutaabaca wey waxadaanii camru naaqidin waxasan xulwaani qaala waxay dhen xadaana yacquub huwa bn ibrahim bn sacd الzuhriy qaala xadaana abi aabihii waa ibrahim ibnu sacd bn cabdiramaan bn cawf can saalix ibnu kaysaan can alcaraj cabdiraxmaan ibnu hurmus mashhuurun bilaqabihi laqabkaasuu mashhuur ku yahay acraj qofkana astaan isaga uu leeyahay waa lagu tilmaami karaa haddii loola jeedo litacriifi in wa lagu aqoonsado magaciisa lamama garanayo lakiin markaad maanaysi sheegto waa la wada garan marka wixii markaa waxaa la rajaxaya maslaxadaas marka ee la rajixi iyo haddii laga tago mafsadada ka ratimayso qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayra acraj ila waa qofka naafada eh in qofka la yidhahdo jiis la yihahdo ama naafo la yihahdo waa yarnacaya waa waxaan wanagsanayn laakiin haddii dan naga gasho see la yeeli ah, waa lasqabtay qofkii baa la garan waayey shaahidkii waa acraj baa la yidhi nb ninkii jiiska ahaa ama muxuu alacwar baa la yidhi ama alacmash baa la yidhi kii indhaha xoogow ha kulahaa qaala qaala abu hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu qaala rasuulu lahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ataakum ahlulyaman baa ini yimid sida jaaa ahlulyaman oo kale wey hum ayagu adcafu quluuba waa dadka ugu quluub jilicsan wa araqu afidatan oo u qalbi jilicsan afidada iyo quluubta waa isku mid iyo maya diqa udhexaysa macnaa udhexeeya qaar baa yaa ku tilmaamaya sawaadulqalbiga iyo meesha idraaga afidada alfiqu yamaan fiqigu yaman baa yaman weeye walxikmatu xikmaduna yamaaniyatu yaman baa loo nisbeeyey xikmada waa sunnada oo la fahmo iyo maahe isaabat lxaqi inaad xaqa aada asiibto carabkaada ilaahay sawaabka waafajiyo ood mulham noqoto mulham buu nabigu tilmaamay ummadayda ummadihii hore waxaa ka mid ahaa soomuna dhihin nabiga sal allah alay wasalam kaana fii maa madaa qablakum muxadahuun a muxadathuun ah, yaa ka mid ah muxadath muxadadka dad wax loo sheego yani dad ilhaam ilhaam ilaahay uu sawaabka carabkooda mariyo in yakun fii ummatii axad fa cumaru cumar baa kamida wey keligii maaha walxikmatu yamaaniya qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala abaratu calaa malikin maalik baan ku dul akriyey sida caadadiisaba ahayd maalik waa lagu dul akrin jiray can abi zinaad buuna ka wariyey sheekhiisii cabdullahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmusin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ra'su lkufri gaalnimo madaxeed naxw lmashriqi mashriq xaggeedii jirtaa mashriq sii soco weligaaba mashriqda waxay dabada la gelaysaa marka dambe ruushkay dabada la geli mashriq iyo maqrib baa loo kala qabsay waalfaqru faanka iyo walkhuyalaa xariga kibirkuna fi ahli lkhayli fardoolayda iyo walibili geelayda halkaasay ku jirtaa faan iyo iskorraysiin oo ay markaa cagsigeeduna ay kathimaarta ka ratibna waxaa weeyaan faqriga iyo khuyalaha haddaad arato labadaasi waa faan iyo isqaadqaad labadaa waxaa ka hoos jirtaa taxqiiru naas dadkao la xaqiro dadkana in la yaso oo la yaraystaa ku jirta hadduu qofku iskorraysiiyo meel una gaadhsiisna isgaadhsiiyo faano oo uu afkiisa ku faano ismaarta maarata shaafeertamo waxaa meesha ku jirta inuu dadka xaqiro intaasaana ugu filan xumaan oo dhanba ugu filanba kafaa bilmari iman kafaa bilmari iman an yaxqira akhaahu lmuslim kaa nabiga sala allah alay slam dembiba qofka waxaa ugu filan walaalkiisa muslimka inuu xaqiro oo yaraysto yaso u arka inuu ka sarreeyo xaggey kuwaas degan yihiin fii ahli lkhayr waa fardoole iyo libil xoolaha qaar dadka kibir iyo isweyneyn bay ku tuurtaa fardaha oo xoolaha la dhaqan jiray xoolaha ugu qiimo badan ahaa xagga ama in lagu duulo ama lagu xaragoodo xoolaha ugu qiimo badan bay ka mid ahayn farduhu ahlalkhayl walibil iyo geela labada kuwa iskale kibir iyo isqaadqaad iyo xaqiraa dadka kale la xaqiro sanka laga qabsado waa lagu yaqaanaa waa lagu yaqaanaa waxaa laga yaabaa geel jiruhu geela maxaa usoo dhexmartay inuu kugu garaaco geela maxaa usoo dhexmartay nirgahad iga shaashayni maxaad isoo dhexmartay inuu kugu garaaca laga yaabaa ama u fiirinaysaa geelayga marka waaxaas dhanna waa khuyaalihii iyo kibirkii weeyaan waa waxaan wanaagsaneyn laakiin arileyku garaaci mayso alfadaadiina buu ku tilmaamay nabigu inay yihiin kuwa qaylar badan geelaasay daba qaylayaan ku fooryaayaan u heesaayaan caawoo dhan buu qayliyi oo sii qayliyi oo soo qayliyi dhawaaqiisa meel fog laga soo maqli geeli waa u aruursan yahay waa daba socdaayo maxaa haya liannahu ina ankara alaswaati la sawt alxamiir qaylada faraha badan lamaba ogola ahaanteedba karaahiyo wey xaaje iyo daruuro inay timaado mooyeene ama maarata khayr iyo wanag lagu sheegayo ahlul kuwa geeleyda wey fadaadiintu geelley wasakiinatu deganaanta iyo xasiloonida iyo ikhyaarnimadu fii ahli lghanami arileyda ayuu ahaaday dadka ariga leh arilaydu inta badan kibir male dee qofinkaa ku dhacda waa gaar laakiin waa dad iska ikhyaara degan xoolahoodaas ay raacayaan ee iska tabartayar ayay dabeecaday ka qaateen oo u tawaaducayaan oo tawaaduca ay ka qaateen oo ka barteen markaad u tagtana waa kuu gowracaya oo kuu loogayaa waa iskaga dhex tukanayaa salaada arigiisa dhexdiisa intaas badan adhilaydu waxaa weeye sakiina ku sugan walidaalika nabi kasta nabiga wuxuu yihi calayh salaam maa min nabiyin ilaa waqad raaca alqanam nabi walba ari buu raacay markaase waxay dhaheen waanta yaa rasuul allah adi xataa ari maan raacday haa bu yidhi ari baan raacay maka buureedaan ku raaci jiray rasuulka sala allah alay wasalam waxaa lagu tababarayaa nabi walbaba in xayoolahaasi hadduuba raaco oo ariga tabartiisa iyo taagtiisa iyo waxa laga ilaalinaya yaridiisa dawaco ayaa laga ilaalinaya iyo muxuu ahaa baalkii guduudnaha guduudanaha la dhihi jiray iyo waxaasa ariga yaaba yaaba cunaya waxaasa laga ilaalin tabartiisa waa iska yartaa arigu intaas oo dacfi baa kusii sugan ka warhayn gaaruu u baahan yahay isku celin buu u baahan yahay intaa qofka u sabraa binu aadamkana qaybihiisa kala duwan arigaasuu shabahaayo waa u sabri karaa waa hogaamin karaa qofka ari raacay dad waa hogaamin karaa waxadaanaa yaxya bn ayub waqutayba bnu saciid wbnu xujrin can ismaaciil bn jacfar qaala ibn ayub wuxuu yihi xadaanaa ismaaciil qaala akhbarani cala can abihi can abi hurayra ana rasuula lah sal slam qaala wuxuu yihi aliimaanu yamaani iimaanku yaman wey walkufru gaalnimaduna qibala almashriqi qorax ka soo bax xaggeeda dhinacaasu naga jiraa wasakiinatu deganaan iyo xasiloonina fi ahli hanami ariley ayuu ahaaday walfaqru fan iyo wariyaau isususna fi lfadaadiin kuwa qaylada badan ee ahlilkhayli fardoolada walwabari geeleyda kuwaa weeyaan faanka iyo mxuu ahaa istususka iyo waxaas waa lagu yaqaanaa ilaa yawmina hada geelideeda waa ku dhex jirtaa qof ilahay ilaaliyana waad arkaya muslim quma waxadaanii xarmala bnu yaxya tujayb qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin masri qaala akhbaranii yunus bn yaziid can ibni shihaab الzuhri qala akhbarani abu salam bn cabdiraxmaan الzuhri ana aba hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula allah rasuulka ilahi baan maqlay sala allah alay wasalam yaquulu alfaqru faanka walkhuyalaa isqaadqaadka iyo kibirka filfadaadiina geeleyda ama kuwa qaylada badan ahlulwabari geeleyda ah wabarku waa geeley wsakiinatu xasilooduna fi ahli lhanami arileyda ayuu ahaaday qala waxadathana cabdullahi bn cabdiraxmaan addarami almuslim qaala akhbarana abulyamaan alxakam bnu naafic bukhaari toos ba oga wariyaa qaala akhbarana shucayb bin abi xamsata dinaar can zuhriy maxamed bn muslim bihada isnaad milahu wazada aliimaanu yamani walxikmatu yamaniya saas iimaanku yaman wey xikmaduna yamaaniya weeyaan qaala xadaanaa waxaan xasuustaa markaan shucayb maraayo shucayb ninka la yihahda markaan maraayo waxaan xasuustaa sheekhan alfaadil shaaxareed raxmat ullaahi calayhi nin muxadis uu ahaa oo culimadii kamid ah oo dhintay raxmat ullaahi calayhi waa askanahu ljannaa jannada allah geliyey waxaan weydiiyey sagaashameeyadii ya waxaan weydiiyey shucayb ila inta badan bukhaari iyo muslim magaciisa ma aabihii ma sheegaan shucayb can izuhri iyo cuqayl can izuhri markaas shucaybkaas yaan weydiiyey annagoo markaas magaal gaari oo saaran si fudud buu yidhi ibna abi xamsata dinaar ibna abi xamsa intuu yidhi kunyada kuma daynin abi xamsihii magaciisa oo dinaar uu sii sheegay markaa muxadit buu ahaa can izuhri by hada isnaad mila wazaada alimaanu yamaan wxikma yamaaniya وxadثna cبdاللhi بن cبدالرحمن qال أخبrna أبواليمان الحkم بن نافع عن شعyب بن أbي xمسة الdيnاr عن الزهري qال xadثnي سعيد المسyب أن أbا هريرةa qاal smctu النبy nabigaan mqlay slى الlه عليه وsلم yqulu leh جاء أهل اليمن reer يمن baa yimid hum reer ymaneed araqu af'idatn waa dadka ugu qalbi jiicsan oo qofka hadduu qalbi jiicsan yahay oo uu xaqa iyo wanaaga markii loo sheega uu qaadan oo qabuul uhayo waa qof wanaagsan wa adcafu quluuban quluubtoodana way dabacsan alimaanu yamana wlxikmatu yamaniya wsakiinatu fi ahli lhanam arilayda lagu tilmaamay wlfaqru faniya walkhuyalaau iyo shaqaadqaadna fi lfadaadiina kuwa dhawaaq asxaabu aswaati raafica kuwa soodka dheer ahlulwabali ee geelayda ah qibala madlaci shamsi bayna degaan madar iyo rabiica iyo kuwaasay waktigaas ahayen way islaameen arkii dambe laakiin waxaa halkaa ka soo baxay firaq iyo firaqu daalla ayaa halkaa ka soo booday qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba waxaaba ka mid ahaa kuwa gaaloobay oo nabinimo sheegtay musalimat lkadaab xadaana abubakr bn abi shaybata w abu kuray maxamed bn اlcalaa qaala xadaana abu mucaawiya maxamed bn khaasim can acma sulayman can abi saalix samaan wasmhu dakwaan can abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabigu wuxuu yidhi ataakum ahlu lyaman baa idin yimid hum alyanu quluuba waa kuwa u qalbi jilicsan wa araqu afidatan oo u qalbi jilicsan iska undha aliimaanu yamaanin ila wax carabiga uu kala qaadqaadi baaf soomaaligu hal iska noqon aliimaanu yamaanin iimaanku yaman buu ahaaday walxikma xikmaduna yamaaniyatun ra'su halkaasuu fadhiyaa bu sa sal slam rasu lkufri ayuu ku tilmaamay wuxuu o markii dambe waa islaameen oo ardu sawaad iyo ciraaq iyo dhulkaas oo dhan cumar lfaaruuq radia allahu canhu ayaa gacantiisa kusoo dhigay xilligii uu khaliifka ahaa radia allahu canhu ardaa laakiin dhibaatadooda ilaa yaumina haada balaayada meeshaasi fadhidaa waxaa hadda najaf iyo muxuu ahaa eh, magaala meelaha isku tatagaan waad ogtihiin iyo waxay samaynayaan lacanada ay ku hayaan saxaabada nabiga sala allah alay slam ay lacanadayaan marka waa rasulkufri waay rasulkufri waxadaanaa qutayba bnu saciid wazuhayr bnu xarb qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamidin can lacmash bi hada islam walam yadkur ras kufri qibal mashar madhi kalaa yidhi waxadaanaa maxamed bn muhana qala xadaanaa ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim xa waxadaanii eh, bishru bnu khalidin qala xadaanaa maxamed yani bnu jacfari qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj can lacmash bi hada islam mil xadiidi jariir wazaada walfakru walkhuyalaau wazaada acmash buu ka warinaya ma og tahay marka e, mutaabacadii kaasiradeed baa meesha ku jirta ada ufiirsato ada ufiirsato liannahu e, ninka la yidhaha jariir acmash buu ka warinaya acmash laadayi abi saalex buu ka warinayay soo wad abi hurayra halkaas isla gaari marka shucbaha iyo meelahaasay noqonaysa an acmash bi hada isnad mila xadiidi jariir shucbaa marka mutaabicinaya shucba can acmash soo maartid wاlfaqru wاlkhuyalaau fi asxaabi اlibili geeleedu ahaadee wاsakiinatu xasiloonida walwaqaar deganaantana fi asxaabi sha arileyda halkaasay ku ammaanan yihiin وxadثna isxaaq بn ibrahim qala akhbarana cabdالlahi بn الxariث الmkzumi can ibni jurayj cabdilmلك بn cabdالcaزيز qala akhbaranii abu zubayr mxamed bn muslim bn tdrisin anahu samca jaabir bn cabdillahi buu maqlayo yaqulu qaala rasuulu lahi sal la alay wasalam sala allahu alayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yihi khilada alquluubi qalbi angeega iyo qalbi adeega naxariis la-aanta waljafaa qallafsanaanta xagga maarata carabka iyo xubnaha iyo jawaarixda fi lmashriq qorax ka sooba xaggeedu ka imaaday jiraa gaalada degan waliimaanu iimaankuna fi ahli ijaaz ahli xijaaz wey wakaa marka iyadana riwaayada way jirtaa oqoladana maka iyo madiina loola jeeda ahluxijaaz xadiidkana deliishanayaan yamanna iyaduna waa jirtaa yamanna waa jirtaa marka u dambaysana iimaanku wuxuu iskugu imaan buu nabigu yidhi madiina madiina iskugu imaan sa xadiiska mar aan ku arki doono insha allah halkaas iskugu imaanaya labadaas marka sife ee qilad alquluub waljafaa qalbi adeega aan naxariis lahayn iyo carab qallafsanaantu labadaas sifaba waa labadii nabiga laga anfiyey sala allahu alayh waalih wasalam ee ilaahay uu yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan soo maarti alfadaada wاljafaa waa carabku fadan qaliida اlqalbi labadaas haddaad ah, lanfadluwa min xawlik way ka kala carar lahayn ba yidhi nabig sal ly slam baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn <clears throat> annahu laa yadkulu jana jannada ma gelay ila almu'minuun mu'min unbaa jannada geli qof ilaahay rumaysan unbaa jannada geli iimaankaasna waa kala maraatibo waa kala sarreeyaa iimaan unbaa laakiin janno lagu galaa amaa kaafir aan mu'min ahayn munaafiq ahaayaa iyo mid muujistay ahaayaaba ka asaga khaalidina dadki la yiri wey <clears throat> naarta ku wey jannas ma arkayaan muuminkana waa gelaya waan arki doona xadiisu shafaaca ilaa inta ugu yar oo iimaana qofkuu ku jiro ugu dambaystii naarta waa laga soo saari jannaduu gelaya halkaana waxaa laga daliishan doonaa iimaanku inuu maraatib leeyahay muuminkana jannada uu geli ou naar ku waaraynin w raddu cala alkhawaariji walmuctasila kuwaasaa lagu radin doonaa wa ana almu'miniin mu'miniinta oo la jeclaado min aliimaani bay ka mid tahay kuwaana waxaa lagu radiyey murjiada iimaanka waa un maaratay wax uun macrifa keliyaale acmaasha kuma jirta iimaanka mid maalhale wa ana ifshaa salaami salaamtao la faafiyo sababun waxaa lagu helaa lixusuulihaa iimaanka lagu helaa sababun lixusuulihaa xusuuliiliimaan in salaamta la faafiyo dadka muslim u garata qofka muslima assalaamu calaykum inaad tiraahdo asbaabta iimaanka lagu helay ka mid tahay intaasoo dhan xadiista waa kugu imaan doonaan qaala xaddaana abu bin abi shayba qaala xaddaana abu muaawiya abu mucaawiya magaciis wakiicna waa inay acmashna abu saalixna abu hurayrana waa kaa intaa lagu celcelinaayo waxaa weeyaan inaad si fiican uxasishaan oo si fiican u barataan unbaa laga rabaa waan ku celcelinaynaa sidii mashaayikhdana noogu celcelin jireen gaar ahaan sheekhana cabdilmuxsin cabaad xafidahu llah qaar baa bacd alikhwa waxay lahaayeen sidee lagu xifdiyaa iyo sanadka sidee lagu bartaa iyo waxa ay sheegeen iyo waxyaalaha ana sheegaynin hadda ayay sheegeen qaarkood ay eh, maleeyeen u maleeyeen marka adaa iska baran doona laakiin waxaad noqotaa qof yaqina baraarugsan oo qofkii la sheegaba ku qorta una fiirsada marka dambe wuxuu kuu noqon doonaa qof aad taqaano sida aad u taqaano aabbaha oo kale ayaad ugu abtirin doontaa nin dhalinyarada kamid ahaa hadda wuxuu u abtiriyey maalin dhaweyto ninkii la yihahdo qutayba ayuu u abtiriyey cabdirazaaq awal ma joogaa haye qutayba aha aha aha qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu durayf aw dariif albaqlani oo balqaan qaryatun min qura balkin intaana waa lagu daraa marka sanadka haddaad ufiirsato oo adaa wax baran doonta lakin haddaad ufiirsan weyda hade waxaa laga yaabaa inuu un sidii ka ahaado waku ka ahaado wafaqanii allahu iyaakum qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tadkulu ljan tadkuluuna aljana jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ad ilaahay ka rumaysaan taa waa calaa daahirihaa weeyaan oo meel laga fasiroo kale ma laha iyo wax xadiid tafsiirkeeda leexin kara ma jirto xataa tu'minuu muumin qof aanan janna ma gelayo walaa tu'minuu iimaanana nagama helo xataa taxaabuu ilaa iska jeclaataan oo maxabada iyo jacaylka muslimiintu waa sababu liimaan waa awalaa adullu kumayna tusaa calaa shayin shay idaa facaltumuu haddaad samaysaan taxaababtu aad isjeclaanaysaan wax haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan oo jacaylka iimaanka lagu xidhay wax lagu helo ma inii sheegaa afshu salaama salaamta faafiya baynakum dhexdiina buu nabig alayh isalaatu wasalaam isa salaama ah, waxaynu u kala maqan ma lehe dhabarkaa isku duwin oo garabkaa isku dhufanine assalaamu calaykum raxmat ullahi isdhaha maxabbaa imaanoo jeceyl baa imaanoo qulubtaa isku soo dhowaanoo shubahaadka iyo shakiga iyo inkiridda yaa meesha ka bixiyey waa isjeclaanaysaan assalaamu calaykum wacalaykum asalaam qofka dib buu kuusoo fiirinaya kadibna waa iswaraysanaysaa saaxiibaad noqonaysaanba jaceylkaasna maxaa lagu helay janna lagu galay janna lagu galay afshu salaama baynakum marka asbaabta jeceelka muminiinta waxaa kamid a salaanta waxaa kamid a hadiyada wax lasasiiyo iyo hadaya nabig wuxuu yidhi tahaaduu taxaabu isticlaanaysaa mu nabig sala allah alay waslam waxadaanii zuhayr bnu xarbin abu khaytama ambana jariir ibn cabdilxamid can acma sulayman bihada isnaad qaal qaala rasuulu llah nabiga alayh salaam baa wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisi ay ku jirtaan ku dhaartay laa tadkhuluuna aljana janno geli maysa xataa tu'minuu bimili xadiid abi mucaawiya wakiic marka iimaankaas la anfiyey ee la yidhi ilaa iska jeclaataan waxaa noqonaysaa marka kamaal liimaan wey ilaa la iska jeclaado iimaan kamila la heli maayo <clears throat> maxaa yeelay waxaa keenaysa bacd alaxaadiid in tafsiirkeeda lafdiga wax la raaciyo oo nusqaan liimaan iyo kamaal liimaan iyo wax la yidhaahdo waxaa ta'wiilkii la nacay ma aha ee waa min baabi tafaasiir iyo tafsiiru laxaadiidi bilxadiidi weeyaan oo qur-aanka kariimkaa iyo xadiista nabiga ee waxyiga ah isma tacaarudaan daahirkooda haddaad u malaysana xaqiiq ahaan isma tacaarudayaana waa isku meel bay u socdaan oo meel baa lagu jamciyaayo owjuhuljamac wax la yihahdaa jirta marka si adiladii marka loo wada camal siiyo oo loogu wada camal falo lianna alicmaal alkulli awlaa min ihmaali lbacdi in qaar lagu wada camalfalo nusuusta mudaba meel la mariyo ayaa ka awlaysan in qaar la ihmaaliyo oo wax kale lagu sheego marka in khawaarijta sideedoo kale la qaato adilat lwaciid oo adiladii wacdiga iyo yabooha iyo iimaanka iyo laa ilaha ila allah in lagu janno geli ka hadlaysa iyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay shirka waxaan ka ahayn inuu u dhaafayo qofkuu doono mashiyadii ilaahay ku jiro qof kasta oo caasi aho laakiin mu'mina adiladaasoo dhan in sidaa loo wado khawaarij baad marka ku khilaafaysaa in acmaasha saalixadaa ah qofkii la imaan waaye mucaasida iyo munkarka ka tegi waayana muhadadun bilciqaab uu yahay oo naar lagu goodiyey iimaankii mararka qaar laga anfiyeyna ayaduna waxaa lagu radinayaa qoladaasi wacdiga iyo yabahun qaatee murji'ada ah labada waxaa udhexeeya wasadka ahlu sunnaha in markaa waciidkana la fiiriyo wacdigana la fiiriyo mid walbana maxalkiisa la qaadsiiyo wixii marka kufri iyo shirki keenayo macluum min addiin bidaruura isku waafaqsan yahay mooyeene wixii kale liimaan iyo nuqsqaan liimaan iyo in waciid uu yahay ciqaab uu mutaystay in cuuqiba in la yidhaahdo ayaa adiladu ay iskugu imaan kartaa <clears throat> wa ilaa nusuusta qaarra waad qaadan qaarra meel aad marisaad waayaysaa waxadaanii zuhayr bnu xarbi qaala afwan qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn ana diina diintu annasiixa ina nasiixa tahay nasiixada waxaa weeyaan waa isim jaamac ah oo wax macnoo u dhigma waxay leeyihin culummada umaba jirtaba kalfalaax falaaxasoo lama dhihin waa magac jaamica biriga iyo khayrka oo dhanba ayuu jaamic u yahay biriguna waa sidoo kale tina waa nasiixadu waa saas oo kale in shayga wanaagga ah ee qofka wanaaggiisa ay ku jirto uu la yimaado hayrkiina wixii wanaag ahaa ee la rabay uu la qaabilo ayaa nasiixa la yidhahdaa xiyaazat اlkhayri lilmansuuxi lahu ayaa la yidhahda in wixii xaq iyo wanaag iyo khayr iyo ficni ah aad u soo koobto axadka xaqa kuu leh aad sidai ahaydna oola imaato hadduu axadka xaqa kuu leeyahay uu khaaliq yahay iyo hadduu makhluuq yahayba marka waxaa jirta naseexa lilaah lirasuul likitaabihi liaimati lmuslimiin wa caamatihi marka laleeyahay waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa in axad walbaba xuquuqda uu kaa mudnaa ee adiga dan kugu jirtay markaad la imaato naftaada aad ugu naseexeynaysay inaad mariso weeyaan waxaa loola jeedo addiinu nasiixa ee maaha in ilaahay loo naseexanaye waxaa laga wadaa naseexay ay u tahay adaana ka faa'iidi laakiin xaqii lagugu lahaa waddadiisi mari qaala xadadanaa maxamed bin cabaad almakiyu qaala xadadanaa sufyaan qaala qultu lisuhayl waxaan ku idhi suhayl ibna abi saalix waxaan ku idhi ina ina camran camr camr bnu dinaar xadaanaa wuxuu nooga warramay can alqacqaac alqacqaac binu camar buu nooga warramay can abika aabbaha buu nooga sii wariyey abika qofka la leeyay waa suhayl suhaylow waxaa noo warramay camar ibnu diinaar qaala wuxuuna yidhi xadaanaa xadaanaa huwa can alqacqaac buu nooga warramay can abika aabbaha oo abu saalix samaana suhayl abihi abu saalix samaan qaala wuxuu yihi warajawtu waxaanan rajawtu manaa danantu wey rajaa maanta manaa dana wey warajawtu waxaanan daninaya oo malaynayaa an yusqida inuu riday canii xaggayga rajula nin inuu riday ninka la yidhaha camar qaala wuxuu yihi faqaala qaala wuxuu yihi sufyaan faqaala wuxuu yihi suhayl samictuhu xadiidka anaa maqlay min aladii kiibaad yaan ka maqlay samicahu minhu abi aabahay u ka maqlay aabbahay ninka uu ka maqlay anaa ka maqlay oo kuu sheegay qofkaasi aad leedahay meesha uu ka maqan yahay kaana wuxuu ahaa qofkaas sadiiqan saaxiib lahu aabbahay u ahaa bishaami shaam bay saaxiibo ku ahaayeen markuu saa yidhi buu deena sheegay uma xadaanaa sufyaan can suhayl can cataa ibnu yaziid waka can tamiim daari cataa ibnu yaziid can tamiim addaariy ana nabiy cataa ibnu yaziid kaas marka yuu noqonaya alfaad kale bacdu shuraaxda qaarkoodana si kale udhigayaan cadaa ibnu yaziid kaa weyn can tamiimi daariy ayuu ka warramay ana nabiya oo markaa abu saalix waasidadii u dhexaysay isaga iyo aabbihiis intuu meesha ka saaray buu toos wuxuu oga wariyay cadaa ibnu yaziid marra suhaylku wuxuu ka wariyaa aabbihii buu ka wariyaa oo markii lasoo qaado camar binu dinaar oo kale can ilqacqaac la dhaho qacqaac wuxuu ka wariyey abu saalix marra wuxuu ka warinayaa ninka la yidhaahdo suhayl oo inan aho la dhalay ayaa wuxuu toos oga warinayaa aabihii ninku ka warinayo caa binu yaziid uu ka warinayaayo can caaa bnu yaziidin can tamiim daari marra aabihi buu ka warinaya manaa waa saas wey suhayl marra can aabihi weeye sida uu ninkii laha qacqaca oga wariyo oo kale marra ninkii la sheegay buubu toos oga warin oo cadaa ibnu yaziid ayuu leeyahay waa ninka aabihii saaxiiba ahaayeen oo toos ba oga qaaday bilaa waasita bisanad ilcaali buu oga qaadaya can tamiim daari tamiim daari buu ka wariyay aburuqaya abu ruqaya radia allahu canhu tamiim ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi addiinu diintu annaseexatu naseexa wey diintoo dhanba waxaa lagu tilmaama naseexa yacni ahmiyada ay naseexadu leedahay ee ay tahay qof walbaba inuu ilaaliyo wixii xuquuqoo lagu lahaa dadka kale xaqoodana uu iska dhowro wixii waajibaado allah ku lahaana uu ilaaliyo si niyad iyo kalsanna oola yimaado ayaa waxaa la yidhaha hadda naseexada ee diintii baa lagu tilmaamay addiinu naseexa waxay lamid tahay alxaju carafa alxaju carafa xajkii adogeed ee arkaanta afartaa lahaa iyo waajibaadka faraha badan iyo sunankii iyo muxuu ahaa shacaa'irta badan ayaa waxaa lagu tilmaamay carafa inuu yahay alxaju carafa waa ahamiyada yacni qulnaa liman yay u tahay naseexa qaala lilaahi ilaahay ilaahay bay naseexo u tahay oo addoonka markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala naseexadiisa la imaanayo waxa weeyaan iimaan uu rumeeyo addoonnimadiina laga helo allana uu ku xidhnaado walikitaabihi kitaabkiisa oo barasho iyo ku dhaqan iyo ku camalfal iyo gaadhsiin iyo barid walirasuuli rasuulkiisay u tahay oo jidka maaragtay naseexada rasuulka xaggiisa loo marayo waxa weeyaan in la rumeeyo oo la raaco rasuulka calayhi salaam maxabo iyo jaceella loo hayo warkiisana la weyneeyo waliaimati lmuslimiin muslimiinta madaxdooda ayaguna waa in la maqlo la ateeco on lagu caasinin loo naseexeeyo oo macruufka wixii macruufa loo sheego xumaantana laga reebo oo loo naseexeeyo khuruujna aan lala imaanin in laga baxo oo dhibaato iyo burburdeena la sababo wa caamatihim ummadda dhammaantooda ayayna saxe u tahay in la tawjiihiyo la wacdiyo la wacyigeliyo wax la baro loo naseexeeyo intaasoo dhanba waa naseexadii wey qala xadaanii maxamed bnu xaatim qala xadaana ibnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi qala xadaana sufyaan thawriyu can suhayl bin abi saalixin samartin can cadaa ibnu yaziid ilayhi buu ka wariyey can tamiim daari can inabiy bimili xadiidka wax lamida sufyaankaasa mutaabac iskugu imaada laba cabdiraxmaan mahdi baa wax mutaabicinaya hadda qaala waxadaanii umayatu bnu bistar qala xadaana yaziid yani ibnu zureyc qala xadaana rox huwa bnu lqasim qala xadaana suhayl ibn abi salixin can caطaa'i bni yaziidin samicahu huwa yuxadiu aba salix can tamiimudari sooma waa ka maqlay wahuwa yuxadiu wuxuuna ka wariya aba salix buu ka wariya can tamiim dari marka mara abu salix can tamiim dari mara caطaa ibnu yaziidin can tamiim dari labadaa saas weeyaan can rasuuli lahi sal slam bimili xadiidka wax lamida qala xadaana abubakr bn abi shaybata qala xadaana cabdullahi bnu numayr وأbو usامة حmاd عن iسmاعيل بن أbي khالد عن qays بن أbي xاaزم الbjلي عن جرير بن cبداللahi الbjلي رaضي الlه عnه qاal baayactu buu lehy waxaan la mubaayacooday rasuul اllahi salى الlaه alيه wasl nabiga baycadu waxa weeyaan waa heshiis iyo ballan la adkeeyey oo la galo wey oo madaxda lala galo in la aطeeci oo fi اlmakrahi wاlmanshadi wاlcusri wاlyusri xaalad kastood ku sugan tahayba inaad madaxda adeecayso wixii macsiye iyo xumaan aan ka ahayn aad ku adeecayso ayaa loola jeedaa baayactu rasuul الlah calaa iqaami salaati salaada oon oogo siday ahayd loola imaado wa itaai zakata zakada oo la bixiyo oo la gaarsiiyo dadkii mudnaa wanusxi in loo naseexeeyo likulli muslim qof kastao muslima qof kastaoo muslim loo naseexeeyo naseexada marka hadda wacdi keliya maaha waa in qof kastaoo muslima aad khayr la jeclaato wey khayr aad la jeclaato aada adiga noqonin hantigoosad hantigoosad naftiisa uun maaragtay raadinaya wixii maslaxadeeda ahee aad dadkana maslaxadooda iyo danahooda aad ka hadasho oo dadka danahoodana aad u hambayso xadiid kale isaga ah waxaa wuu ku camalfalay saxaabigan jariir sida ugu xaqnimo badneed ba ugu camalfalay oo waliba cajab badan aad u cajab badan alimaam nawowi waa soo guurinayaan riwaayo iyo xadiid alxaafid abulqasim adabaraani sanadkiisa uu ku soo arooriyey jariir bin cabdillaahi albajari wuxuu diray nin addoomihiisa kamida ah, mawlihiisuu diray wuxuu yidhi hoo saddexdan boqoloo dirham saddexdan boqoloo dirham hoo waxaad isoo gadaa faras isoo gad buu faras soo gad faraskii baa la soo gaday saddexdii boqolee dirham baa lagu soo gaday hadduu soo gaday saddexdii boqolee dirham inuu ninkii siiyo faraska lahaa ayuu rabaa jariir bin cabdillaahi baa la yimid oo faraska loo soo garay iska fiiri faraskaas waa kan markaasuu wuxuu yidhi jariir intuu faraska fiiriyey waxaan arkaa faraskaadan inuu ka qiimo badan yahay saddex boqoloo dirham faraskaadan inuu ka qiimo badan saddex boqoloo dirham haddii adiga wax lagu dhabadeexa ah oo beec fiican laguu sheego oo raqiisa ah hooseeya waa uunla boodlaya adoo arkaayo badeecadan inayna u dhigmin ama ay ka qiimo badan tahay waxaa la sheegayo saxaabigu marka wuxuu arkaa ninkan faraskiisa inuu ka qiimo badan yahay saddex boqol ee boqol maa ku darsatid buu yidhi ka warran haddaa boqol ku darro oo kaaga gado waayahay buu yidhi haddaa adigaba kula tahay ya aba cabdillah waayahay buu yidhi markaasuu boqol udan afar boqol afar boqol miyaa aba cabdillaahi afar boqol baa iga haa war weliga afar boqol waa ka fiican ya faraskaa ka fiican waase boqol kale maan kuu darro hadday kula qumanaata buu yidhi shan buu ka dhigay ha socoto lix ha socoto toddobo sideed boqol buu gaarsiiyey sideed boqol markuu gaarsiiyey faraskaa sideed boqol buu udhigmaa ayay ku kala gateen markaasuu wuxuu yihi nabiga xadiidkiisa sala allah alay wasalam inii baayactu rasuula allahi sal slam calaa nusxi likulli muslim muslim kasta inaan u naseexeeyo wixii khayr ogahay aanan ka hagranin oonan ka reebanin ayaa nabiga heshiis kula galay buu yidhi marka ilaa heerka tanaasulka ah dhaqaale iyo adduun intii qof uu maaragtay fiirin lahaa inuu fiiriyo maxaa maslaxo ah maxaa khayra maxaa wanaaga maxaa ajira arrintaasaa fiican a qof yar dagan oo yar dhoohan oo badeecadiisii si uun u ilduufsan haddii aad ku soo maro inaad tiraado see ku dhici kartaa dukaankan ama intaa lagu gadanay kaada see intaa ku dhacday a inaad tiraahdo ood baraarujiso waa ku jirtaa meesha qaala xadaanaa xadaanaa abubakr bn abi shayba wzuhayr bn xarb bn numayr qaaluu xadatana sufyaan can ziyad bn cilaaqi samica jarir bn cabdillah yaquul baayactu nabiya sal l slam ala nusxi likuli muslim qof kastoo muslima inaan u naseexeeyo qaala xadatana surayj ibnu yonis wayacquub dawraqi yacquub bn ibrahim qaala xadatana hushaym bn bishaar can sayaar can shacbiy can jariir qaal baayactu nabiya nabiga lama baayacooda cala samci wa taaca inaan maqlo oon ateeco madaxdana saasa laga rabaa falaqananii wuxuu nabigu ii laqinay oo ii yeeriyey oo afka ii geliyey oo yidhi dheh fii ma stadaxta waxaad karto marka waan adeeci oon maqli markaad tirahdo mukalaf waxaad tahay binu aadam bashar baa tahay wixii sidii la raba hadaad oola imaan weyda ballanna aad qaaday ka waran marka waa inaad tirahdo fima stadactu intaan karo waan dadaali wanusxi likulli muslim qof kastaoo muslim in loo naseexeeyo qaala yacquub wuxuu yii fi riwaayati xadaanaa sayaar buu yidhi muxuu ka wadaa marka xadaanaa sayaar wuxuu ka wadaa ninka la yidhaahdo surej iyo yunis iyo surej binu yunis iyo yacquub bin ibraahim dawraqi bay ahaayeen waxay ka wada wariyeen hushaym ninkaa la yidhaha hushaym ibnu bashaar hushaym ibnu bashaar alwasidi waa mudallis mudalliskana hadduu can ku wariyo xadiidkiisa lama qaato xadiidkiisa lama qaato marka can buu ku wariyey ninka la yidhaahdo surayd binu yuunus laakiin wuxuu ku tilmaami rabaa alimaamu muslim in hushaym markuu ka warinayey ninka la yidhaahdo yacquub ibn ibraahim adawraqi wuxuu hishaam yidhi xadaanaa xadaanaa sayaar saasuu yidhi qaala yacquub fii riwaayati xadaanaa sayaar marka haddii husheym la helay oo sheekhiisi sayaar xadate kaga qaaday intafa tadliis mudalisnimada meesha ka baxday marka intaasoo rabaa marka musanifka kuu caddeeyo dariiqaa kalena muxuu u keenay way isxoojinayaanoo qaraabada xadiidka qariibnimadu waa ka baxayaa ayadoona qarad kalaa ku jira meesha baabun wuxuu ku saabsanya bayaan nuqsaan iliimaani bilmacaasi iimaanku waa nusqaamaa macaasi iyo dembi la galay buuna ku nusqaamaa wa nafyihi waa la aanfin mararka qaar can ilmutalabisi qofka ku dhex jira bilmacsiyati macsiyada yaa mararka qaar waxaa la dhahayaa iimaan ma leh calaa iraadati nafyi kamaali wixii loola jeedo iimaankiisa kaamil ma aha wallah aclam bilah tawfiq sala allah